أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورسالتني أساسيات في التربية الإسلامية ويان su-aasha laba iyo labaatanaad ayaa maraynaa insha allahu tacaala gaar ahaan waxaan kusoo jirnay yani maaragtay mowduucii looga hadlayay alcaqiidat alislaamiya haddaba wey maa towxiid rububiya maa tawxiid rububiya tawxiid rububiya muxuu yahay maxaa loola jeedaa tawxiid rububiya bimacnaa ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimadkiisa lagu keli yeelo maxaa loola jeedaa wey huwa asigu ifraadullaahi caza wajal tawxiidu rububiyuhu ilaahay subxaana wa tacaala oo lagu keli yeelo wey bilkhalqi abuurista waalmulki lahaanshaha watadbiiri iyo maamulka intaba wey saddexdaas oo ilaahay lagu kala yeelay subxaana wa tacaala koonkan ilaahay khayrkiisa cid wax abuuri karto inaynan jirin lahaan karto ama wax maamuli karto inaynan jirin wey sooma jeed ilaahay subxaana wa tacaala keliya oo iska leeyahay subxaana wa tacaala walidaalika lahaanshahan caadiga ah oo runtii yani maaragtay majaaska ah oo gurigeyga anaa iska leh iyo beerteed anaa leh waa lahaansho iska majaaz weeyaan xaqiiqada dhabta ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala maxaa yeelay qof kastoo maanta yidhaahdo waxbaan leeyahay hadduu dhinto khalaas lahaanshihii waa ka tegaa sooma waa ka baaba'aya marka sidaas wey marka waxaa weye towxiidu rububiyuhu ilaahay oo lagu kala yeelo subxaana wa tacaala saddexdaad aan soo sheegnay wey maa towxiid luluhiya towxiid luluhiyana muxuu yahay wey bimacnaa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahnimadiisa lagu kala yeelo waa maxay oo maxaa loola jeedaa wey huwa asigu tawxiidululuhiyuhu ifraadullaahi wey ilaahay subxaana wa tacaala oo lagu keli yeelo bilcibaadati cibaadada allah lagu keli yeelo subxaana wa tacaala caabudidda aragtay allah lagu keli yeelo taasaa loo jeeda tawxiid aluluhiya macnaheed waa sidaasi wey cibaado oo dhan inuu allah iska leeyahay subxaana wa tacaala maa tawxiid alasmaai wasifaat alasmaa wasifaat la keliyeelidooda waa maxay oo ilaahay subxaana wa lagu kala yeelo wey huwa kaasi ifraadullaahi caza wajalla wey ilaahay subxaana wa tacaala la keliyeelidiisa wey bimaa lagu keli yeelo lahu alle u sugnaaday oo min alasmaa'i magacyo ay ka mid yihiin wasifaati ay ka mid yihiin wey tawxiid alasmaa wasifaat waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala lagu kala yeelo allah asiga wuxuu iska leeyahay keliye keligii iska leeyahay oo sida magacyadii oo kale wey sida ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay magacyo sida xadiidka tilmaamaya sagaal iyo sagaashan ayagoo inta ay ka badan yihiin markaas yowey oo waxaa jiro magacyo ilaahay subxaana wa tacaala u sugnaaday haddana aan lagu sheegin sagaal iyo marka magacyadaas ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay khayrkii inaan loogu yeeri karayn marka sidaas wey sidoo kale allah wuxuu leey subxaana wa tacaala buu leeyahay sidaan shalaytaba aan soo sheegnay wey sifaadkaas ilaahay subxaana wa in lagu keli yeelo subxaana wa waa kaa sidaa wey maa faaidatu tawxiidi tawxiidka faa'iidiisu maxay tahay tawxiidka oo la qaato faa'iidada laga helaya maxay tahay wey tawxiidka aan soo sheegnay oo runti aan baranno oo aan ilaahay ku caabudno subxaana watacaala ummaddana ugu yeerno ku samirno towxiidkaasi waxana lagu soo gaarsiinayo dhibaato aan kala kulmayno ku samirno faa'iidada towxiidkaas muxuu laga helayow faa'iidatuhu towxiidka faa'iidadiisu iyadu almnu fi laakhirati aakhiro oo haddee laga nabadgalo min alcadaabi almu'abad cadaabkii muabadka ah laga nabadgalo kaasa ugu horeeya faa'iidada tawxiidka markaas yogi oo qofka ilaahay subxaanah wa tacaala tawxiidkiisa qaata wuxuu ka nabadgelayaa cadaabka mu'abadka oo jahannama ayuu ka nabadgelayaa wey haddii asigoo ahlu tawxiid ah dunuub kabaa'ir ku dhacay asoon ka toobadkeenin ou dhinto qiyaamahana shafaaca uusan helin oo sidaa ku mutaysa in jahanama lagu ciqaabo waxay noqonaysaa maadaama ahlu tawxiid uu yahay dembigaas intuu la egyahay maaragtay ayaa jahannama loogu ciqaabaya sidaas yowi kadibna ilaahay jannadiisa usoo dhammaanaya sidaas yowi walhidaayatu sidoo kale faa'iidada tawxiidka waxaa weeyaan hanuunidda weye fi dunya addunyada dhexdooda ilaahay daacadiisa lagu hanuuno cibaadadiisa lagu hanuuno cabsidiisa lagu hanuuno markaas yow iyo watakfiiru dunuubi iyo dunuubta oo la dhaafo markaas yow dunuubta oo la dhaafo marka tawxiidka fawaa'idaas uu leeyahay wn aakhirana cadaabka ilaahay mu'abadka looga badbaadayaa sooma jeedid hanuun adduunyadan qofka hanuun buu helayaa xaqii buu ku hanuunayaa cibaadadii aacadii ilaahay buu ku hanuunaya subxaana wa tacaala dunuubtiisana ilahay waa dhaafaya subxaana wa tacaala sidaas wy maa acdamu dunuubi cinda allahi tacaala dunuub tan ugu weynaanka badan ilahay agtiis waa maxay dunuub midda ugu weynaanka badan ilaahay subxaana wa ugu weyn waa maxay wy ashirku billaahi wey dunuub ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay laga galo waxaa ugu weyn waa shirkiga shirkiga ugu weyn waa midda ilaahay subxaana wa tacaala uusan dhaafaynin camal kastoo qofka u sameeyo asigoo shirkiga ku sugan allah uusan waxba ka aqbalaynin wey sooma jeedeed waxba allah uusan ka aqbalayn subxaana wa tacaala oo cadaabkiisan uusan ka dhaafaynin mar hadduu shirka ku sugan yahay qofka hadduu shirka ku sugan yahay camal kasto cibaado uu sameeyo camal kasto ixsaan uu sameeyo waxba tari maayo marka sidaas yowi ma shirku billaahi waa maxay ashirku billaahi maxaa loo jeedaa baro macnaheeda baro waxaad maqlaysaa shirki unbaad maqlaysaa sooma shirkigu horta af soomaaliya waxaa weeye shay laisla wadaagsada wey shay laba nin oo ka dhaxeeyo iyo wax ka badan laba nin iyo wax ka badan oo shay ka dhexeeyo ayaa waxaa lagu magacaabaa shirki kolka ilaahay subxaana wa tacaala ma suurtagalba in wax lagala dhexeeyown waxaan soo sheegnay subxaana wa tacaala rabbinimadkiisa waxaan ku soo sheegnay inuu iska leeyahay abuurista iyo lahaanshaha iyo maamulka koonkan oo dhan inuu iska leeyahay ayaan soo sheegna wy marka sidaa darteed ilaahay subxaana watacaala ma suurtagalba in wax lagala dhexeeyo la marka sidaasy wy marka shirku bilaahi waxa weeye waa dembi kan ugu weyn la gala wey kolka shirku bilaahi muxuu yahay wy ashirku bilaahi ashirku bilaahi huwa asigu an tajcala weeyaan ashirku billaahi micnihiis waxa weeye an tajcala inaad u yeeshid ixda alcibaadaati cibaadooyinka allah lagu caabudayo middood likayri illaahi tacaala ilahay heyrka inaad u yeesho wy cibaadooyinka allah keliya lagu caabudayo sida salaadii sakadii soonkii xajkii inaad ilaaha subaana watacaala kheyrkii u yeeshowe ama haddii kale sida maalan baryadii oo kale tala saarashadii oo kale nadarkii oo kale khawfkii oo kale khashyadii oo kale sida maaragtay toobadkeenkii oo kale yani waxyaalaha noocaas isticaanadii oo kale inaad ilaahay subxaana watacaala kheyrkii u yeesho ama gowrici oo kale oad ilaaha kheyrkii u yeesho kaasa wax lagu magacaabaya ashirku billahi maxaa cibaadooyinka allah lagu caabudayo cid ilaahay keyrkii lala wadaajin karaa haba yaraata ma jirto wey malag yacni maaragtay muqarab ah ayaan ilaahay lala wadaajin karin walaa nebi mursal ah ayaan allah lala wadaajin karin subxaana wa tacaala cibaadooyinkiisii wey kam qisman lishirki imisuu u qaybsamayaa shirkiga wey shirkigu imise qaybood buu u qaybsamayaa lishirki qismaani weeyaan shirkigu wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood shirkigu sidiisaba laba qaybood buu u qaybsamaya ashirku alakbar iyo ashirku alasqar labadaas wey kun waxaa loogu magacdarayaa shirkigii weynaa wey kan labaad maxaa loogu magacdarayaa shirkigii yaraa sidaas wey ma shirkubar shirkul akbarku muxuu yahay wamaa mihaaluhu tusaalihiisana waa maxay markaa sheeg wey udkur mihaaluhu wey ukur miaalahu macna miaalkiisa sheeg wey shirkulakbarku muxuu yahay miaalkiisana sheeg oo wax uun tusaale keena markaas wgi huwa shirkulakbarku taswiyatu hayr illaahi ilaahay hayrkiisa oo lala simo wey bilaahi alla lala simo subxaana wa tacaala shirkulabarku waxaa weeye allah subxaana wa tacaala hayrkiisa sida makhluuqi baa loo jeedaaye ku makhluuqa ka mid ah in allah lala simo subxaana wa fii maa shayna lagula simo huwa maagaba min khasaa'is illaahi ilaahay subxaana wa tacaala khasaa'istiisa ka mid ah wadalika kaducaa'i kayri illaahi ilaahay heyrkiisoo la baryo oo kale wey wa kadabhi lhayri illaahi ilaahay heyrkiisa xoolaha loo gowraco oo kale wey ma jeedid kuwaas waxay noqonayaan marka ilaahay oo lala simay kayrkiisa makhluuq ka mid ah wey maalan yani ilaahay hayrkiisa la baryo wey baryo ilaahay iska lahaa subxaana wa tacaala in hayrka lagula baryo yaa sida matala roobdoonka oo kale weeyaan sida matala qofkan owlaad la'aan baa haysa ama wuu xanuunsan yahay ama yani maaragtay muraad buu leeyahay ama waa kurbaysan yahay in ilaahay hayrkiisa owliyo ama rusul ama malaa'ig ama wax la mid ah inuu baryo aw sheekh u qayliya markaas yowi oo ah waxyaalaha ilaahay gaarku ah subxaana wataala markaasi kolka meesha waxaa ka dhalanaya ilaahay oo lala simay hayrkiisa oo makhluuqaadka ka mid ah wey kaasina marka waxaa imaanaya shirku bilahi baa ka dhalanaya wey huwa ashirku alabarku waxaa weeye taswiyatu hayr illaahi ilaahay hayrkiisaoo lala simo allah hayrkiisa oo lala simooo bilaahi allah lala simo subxaana wa tacaala fii maa shay dhexdiina lagala simo huwa maagaba min khasaa'is illaahi ilahay khasaa'istiisa ka mid ah khasaais waxaa loo jeedaa waxyaalaha ilaahay la gaar noqday ka ducaa baryada oo kalew baryada ilahay baa iskale subxaana wa tacaala udcuunii astajib lakum bul subxana wa tacala barya waida stacanta fastacin billah waida saalta waidaa sa'alta fas'al illah weeyaan sida nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisoo yidhi markaas yow wakadabxi likayr illaahi ilaahay hayrkiisa xoolaha loo gowraco wey waa xaaraam ma wey sida ilaahi subxaana wa tacaala u xarimayo xurimat calaykum almaytatu waddam walaxma alkhanziir ilaa la soo gaaro wamaa uhilla likhayr illahi markaas wey waxyaalaha xoolaha ilaahay khayrkii loogu dhawaaqay loogu sawdeeyey oo matalan ilaahay keyrkii lagu weyneeyey qalidoodii oo dhan ayaa xaaraam ah wey marka cibaadooyinkaasoo dhan oo ilaahay khayrkiisa lala simo waxaa ka dhalanaya shirkul akbar ayaa ka dhalanayo way badan yihiin ad miaalka labadaanu sheekh u qaatay laakiin way ka badan intaasoo dhan waataan kutubta kale tawxiidka wax badan aan ku aragnay wey ma shirkul asqaru shirkul asqarku muxuu yahay wamaa miaaluhu tusaalihiisuna waa maxay wey tusaalahaasina muxuu noqon karaya tusaalaha shirkul asqarka wey huwa shirkul asqarku maa shay wey warada soo arooray fi lkitaabi wasunna waa wax kitaabka sunnada soo arooray wey biannahu shirkun inuu soo arooray walam yasil haddana aan gaarin ilaa xaddi shirki alabar shirkul akbarka xaddiisana aan gaarin mila alxalifi sida dhaarti oo kale weeye bikayr illaahi ilah khayrkii lagu dhaarto yacnii waa shirki wey laakiin haddana ma gaarsiisanaa shirkul akbar ma gaarsiisana wey wa qowli lowla allah oo kale wey wa fulaan sida matalan qofka inuu yidhaahdo ilaahay iyo hebel haddaynan ahaan lahayn inuu yidhahdo kale maanta waxaan ku badbaaday allaah iyo hebel qof inuu isku daro soo ma jeedid taasoo kalena waxa weeyaan shirkul asqar weeyaan ma gaarsiisa shirku wuu yahay laakiin ma dhama shirkul akbarkii oo diinta looga baxayay qofka camalkiisa oo dhan ku burayay ma gaarsiisana marka sidaasyo wey kolka shirkulasqarka macnihiisu waa maxay shirkulasqarku maa warada fi lkitaabi wasunna waa waxa ku arooray kitaabka iyo sunnada biannahu shirkun inuu yahay wy oo haddana walam yasil aanan gaarin ilaa xaddi shirki alakbari shirkulakbarka xaddiisana aan gaarin mil alxalifi sida dhaarti biayr ilahi lagu dhaarto w qof maala aabihiis inuu ku dhaarto ama xoolihiis ku dhaarto ama yani caruurtiis ku dhaarto u fiirso wey wa abi ya wa ummi inuu ku dhaarto wey wa abi aabbahaygaan ku dhaaranaya wey wa ummi aabbaani eh, hooyadan ku dhaalanaya wey ya soo ma jeed wa qabiilatii qabiilkaygaan ku dhaaranaya wowgaasi ayaa maaragtay wowga maaragta dhaarta markaas yowy kolka yacni maaragta waaw lqasam wey marka qofka hadduu sidaa ku dhaarto asigoo nin ahlu tawxiidna uu yahay dembi buu ku dhacay shirki buu ku dhacay wey laakiin shirkigiis haddana maaha shirkigii diinta looga baxay ma ahano waa shirkul asqar markaas sidaas yowy waa ka haddaba sidaasi wey shirkul asqarku waa dembi adag wey oo qofka inuu ilaahay uga toobadkaana loo baahan subxaana wa uga soo noqdo wey sida lowla allah wa fulaan oo kale wey hebel iyo allah iyo hebel haddeen ahaan lahayn buu yidhi taas ma bannaano wey laakiin waxaa leedahay maanta waxaan ku badbaaday ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa uma kadibna walaalkayga hebel inaad tidhahdo wey wowga waxa suu xagga naxood marka loo noqdo mutlaqul jamc baa la yidhahdaa wowga wow macnaha xagga yani xuruuf cadafku ka mid yahayo wuxuu faa'iidaynayaa mutlaqljamci wax la yidhahdo wey ama umadu waxay faa'iidaynaysaa altartiib waataraakhi tartiib iyo kala dambayn ayay faa'iidaynaysaa marka mutlaqljamc in laga dhigo allah iyo khayrkii makhluuqiisa la wada simo ma bannaano wey laakiin in la kala dibdhigo ah waxaan ku badbaaday ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa uma hibil inaad tidhaahdo umadaas marka waxay kala goysay addoonkii iyo rabbigiisii kala reebtay markaasywaa sidaasyw taas way banaanta markaa sidaasyowy lima arsala allaahu rusula ilaahay subxaana wa tacaala muxuu u soo diray rusushiisa wey allah subxaana wa tacaala rusushiisii muxuu u diray arsala allaahu ilaahay wuu soo diray rusulahu rusushiisii wuu soo diray lidacwati ilaa cibaadatihi cibaadadiisa ama allah la caabudidiisa inay dadka ugu yeeraan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala rusushiisa usoo diriy iyo wa nafyi shirki bihi billah iyo allah subxaana wa inay ka anfiyaan shirkiga ama la wadaajinta allah hayrkiisa lala wadaajinaya markaas wey ilaahay subxaana wa camalka ama shaqada rususha inay qabtaan usoo diray allah waxay tahay lidacwati ilaa cibaadatihi dacwadiisa inay dadku u yeeraan in asiga keliya la caabudo inay dadku u yeeraan iyo wa nafyi shirki bihi iyo allah in wax lala wadaajiyo hayrkiisa lala wadaajiyo inay ka anfiyaan markaas sidaasi wey walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu daaquut weeyaan haddaba wey maa natiijatu shirki alakbar shirku lakbarku natiijadiisu maxay tahay natiijada ka dhalanaysa shirkul abarku waa maxay qof maalan shirkul abar ayuu ku dhacayba maanta ayuu ku dhacay wy inuu ka soo noqdona wuu diiday sidii buu ku dhintay muxuu natiijada ka dhalanaysa muxuu yahay shirkigaasi wey natiijatuhu natiijada ka dhalanaysa shirkul akbarku addukhuulu fi nnaari wey ko horta naarta oo la galo wey marka labaad iyo fiiha lagu dhex waaro wey ninka shirkul akbarka ku dhacay naarta buu geli wuuna ku waaraya markaa sidaas yowi halillaahu macana ilaahay subxaana wa la jirkayaga ma ahaadayo bidaatihi daatadiisa miyuu rabbi la jirkeenna kula ahaaday am bicilmihi ama cilmigiisa haddee la jirkayaga kula ahaaday markaas yowi waa su'aal wey halillaahu ilaahay ma ahaaday macanaa la jirkayaga bidaatihi daatadiisi miyu allah subxaana wa la jirka yani nalagu ahaadayo wey ou ku ahaadayo ama mase bicilmihi ama cilmigiisi ayuu ku ahaaday markaas wey oo maanta la jirka ou noogu noqdayo wey allahu macanaa bicilmihi allahu alla subxaana wa tacaala macanaa la jirka yaga weeyo bicilmihi cilmigiisa ayuu subxaana wa la jirka ku ahaaday wey yasmacuna alla subxaana wa tacaala wuuna maqli waa yaraanaa wuunana arki kolka ilaahay subxaana wa wuuna maqlayaa allaahu macanaa bicilmihi yasmacunaa wey ilahay subxaana wa tacaalana maqlaya weeyaan waa yaraanaa wuunana arkaya markaa sidaas wey waa kaa sidaaso sida kale ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ku sheegay istawaa cala alcarsh inuu carshiga ka kor noqday ilaah subxaana wa tacaala qur-aankiisuna ugu sheegay marka ilaa toddoba meelood ayuu ilaah subxaana wa tacaala ku sheegay markaas yowi istiwaa'an yaliiqu bijalaalihi wa bicadamati waa kaas sidaas ayna allah ilaaha subxaana wa aawi allah fi samaa sheekha wuxuu usoo qaadanayaa gabadhii yarayd maaragtay su-aashii la weydiiyey ahayd oo yacni maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey oo ayadana sidaa ku jawaabtay wey sidoo kale ilaaha subxaana wa tacaala qur'aankiisana sidaasu cadaynayaaba am amintum man fi samaa'i allah waatu le subxaana wa tacaala ma waxaad ka amin noqoteen macbuud samada dhexeeda ku sugnaaday waa kaa sidaas wey limaada khalaqana allah ilaahay subxaana wa tacaala muxuu noo abuuray allah hadafka ulajeedada uu noo abuuray maxay tahay wey ma inaan u shaqaynaa ma inaan beer u tabcnaa ma inaan xoolo u raacnaa maxay tahay wuxuu noo abuuray wy khalaqana allaahu ilaahay wuxuu noo abuuray litawxiidihi keliyeelidiisuu noo abuuray subxaana wa tacala inaan keli yeelno subxaana wa tacaala rabbinimadkiisa cibaadadiisa magacyo sifaadkiisa inaan ku keli ayuu noo abuuray iyo wa cibaadatihi la caabudidiisuu noo abuuray asiga keliya inaan caabudno wey iyo wa cadami alishraaki bihi shay-an iyo inaynaan waxba la wadaajinin allah subxaana wa tacaala taasuu noo abuuray wey alla subxaana wa tacaala inaynan waxba la wadaajinin asiga keliya aan caabudan markaas yowy malcibaadatu cibaadadu maxay tahay alcibaadatu hiya cibaadadu kullu maa shay kulligii wey yuxibuhu allaahu ilaahay subxaana wa tacaala uu jeclaanayo wayardahu ka raali noqonayo min alaqwaali hadaladana ka mid ah walafcaali ficiladana ka mid ah ficladii iyo hadaladii aldaahirati muuqday iyo walbaatinati qarsooneed intaba cibaadadu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uu jecel yahayoo kana raali noqonayo wey allah waxa lagu caabudaya keliya waxuu asigu jecel yahayo raalina ka yahay oo min alaqwaali waalafcaali ka mid ah wey alla subxaana wa tacaala hadalo carabka ka soo baxayana waa lagu caabudi ficilo xibnaha ka imaanayana waa lagu caabudi subxaana wa tacaala kuwooda daahirka ah iyo kuwooda baainka baainka waxaa loo jeeda qalbiga wey qalbiga loo jeeda markaas wey intaba ilaah lagu caabudaya subxaanahu wa tacaala sidee lagu heli karaya allah wuxuu jecelyahu raali ka yahay see lagu heli karaya oo laysku waafaqi kara ummadda oo dhan allah keli ugu caabudi kartaa inay kitaabkii sunnada raacaan wey khalaas sooma ummaddan inay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigiisa ay ka raadiyaan allah waxay ku caabudayaan subxaanahu wa tacaala taasaa laysku waafaqi karaa in allah keliya la caabudo oo cibaadadiisana laysku waafaqo taasay ku imaanaysaa wey hadda nin kastoo yidhaahdo anigu ilaahay jacaylkiisa raadinaya iyo wuxuu ka raaliyahay waxaasan cibaada ka dhiganaya allah ku caabudaya waxaa imaanaysa qolo weliba inay wax un samaysato oy yidhaahdaan allahn caabudayna taasna ma soconayso allah subxaana wa wax lagu caabudayo ou jecel yahayo raalli ka noqonayo waa kitaabkii sunnadiisii wey kaasaa ummadda oo dhan yacni caalamka oo dhan isku waafaqi kartaa muslimiinta ahlu ah inay allah ku caabudaan haddaba sidaa wey maa anwaacu lcibaadati cibaadada noocyadeedu waa maxay anwaacu lcibaadati kaiiratun cibaadada noocyadeedu waa kuwa fara badan wey anwaacu lcibaadati cibaadada noocyadeedu kaiiratun kuwa fara badan wey minhaa waxaa ka mid ah adducaau ducada ka mid ah waalkhawfu cabsida ka mid ah warajaau rajaha ka mid ah watawakulu tala ka mid ah waraqbatu ayaa ka mid ah jirintia ka mid ah warahbatu cabsida ka mid ah wadabxu gowraca ka mid ah wanadru nadarka ka mid ah waa cibaadooyinka allah subxaana wa tacaala keliya lagu caabudo wey baryada ilahay unbaa lagu barya subxaana wa taala baryayawn waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani walkowfu cabsida ilaahay lagu caabuday subxaana wa tacaala ilaahay keli laga baqo subxaana wa tacaala sooma jeed cabsida in ilaahay subxaana wa tacaala keli laga baqo wey sooma jeed allah waxaa looga baqayna waxa weeyaan qofka inuu dayaco waajibaadkii faraa'ishii ilaahay saaray inuu dayaco sidaa cadaabku muntaysu ka baqaya sidoo kale wuxuu ka baqayaa rabbi subxaana wa tacaala waxyaalihii u ka reebay munkarkii iyo shirkigii macaasidii iyo waxyaalaha ilaahay caradii ku imaanayay inuu sameeyu ka baqayaa beri cadaab ilahay ku mutiisa markaas wey waa ka cabsida taasa loo jeedaa wey iyo warajaau kan kale rajaha wey rajahana allah keli inuu rajiyey subxaana watacaala rabbi raxmadiisa makfiradiisa subxaana wa tacaala inuu mar weliba addoonka u noqdo ku rajaynayo waa ka daba sidaa wey iyo jannadiisa iyo raad ahaanshihiisa wey watawakulu tala saarashadii wey tala saarashada bimacnaa isku hallayn wey qofka inuu allah keliya isku halleeyo subxaanah wa tacaala soo ma jeedin xooggiis inuusan isku hallaynin aqoontiisa isku hallaynin jagadiisa isku hallaynin qabiilkiisa isku hallaynin wadaniyadiis isku hallaynin sooma ma jeedin bal hantidiisa isku hallaynin bal wax isku hallaynaya allah keli inay tahay subxaana wa tacaala allah keli u tala saarto oo isku hallaya subxaana wa tacaala asigoo shaqaysanaya adduunyadiisii qabsanaya ayaa haddana isku hallayn maayee allah buu isku hallaynaya subxaana wa tacala u tala saaranayaa wey wاlragbatu wاlrahbatu wey ragba jirintii wey ilaahay subxaana wa tacaala la jiriyo inta ilaahay la jeclaado ilaahay raxmadiisa iyo khayrkiisa la jeclaado meliba la sii raadiyo rahbadana waa cabsida wey cabsida qofka inuu ilaahay cadaabkiisa ciqaabkiisa ka baqo oo waaka ka haddaba iska ilaaliyo wax kastoo keeni kara cadaabkaasi wey gowraca xoolaha uu gowracayo inuu waafajiyo sida kitaabka sunnada waafaqsan uusan noqonin nin xoolaha iska bireeya keli uusan noqonin markaas wey nadarka ka mid ah shardi xirashada wey ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala oo ilay hayrkii aan lagu xihan karin wey iyo intaa kayrkood wa hayru daalika iyo kaa hayrkiisa oo min anwaaci alcibaadaati cibaadooyinka noocyadoodana ka mid ah cibaadooyinkii almashruucati la jideeyey waa kaa wey cibaadada anwaacdeeda kuwaasaa ka mida ah markaas wey wakayru dalika ka kayrkiisa waa min anwaaci alcibaadaati cibaadooyinka noocyadooda ka mid ah taasoo almashruucati la jidaya dabawi kayfa nacbudu allaha qaabkeen ilaahay u caabudaynaa yaa qaabkeen ilahay u caabudayna subxaana wa tacaala ilan waxaana faray inaan allah caabudano sooma yaa ucbud allaha walaa tushrikuu bihi shayan an icbud allaha wajtanibu daaquut haye qaabkeen ilahay u caabudayna subxaana wa tacaala qaabkee wey ma ra'yi aragti aan la imaanayn miya aw sheekh ibloba yidhi miya sidan ilahay ku caabudayna subxaana wa tacaala kamaa amarana allahu warasuuluhu wey ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ku caabudaynaa sida uu na faray allah kitaabkiisa nagu faray iyo rasuulkiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa nagu faray qaabkaasaan allah u caabudayna subxaana wa tacaala cid kale ugu dayan mayno ilaahay cibaadadiisa wey caabudidda ilaahay cid kale uga dayan mayno cid kale waxay noo jideeyeen dariiqa ha noqoto ama bidca noocyadeeda kala duwan ha noqoto oo ilaahay baan ku caabudaynaa ka yeeli mayno wy ka yeeli mayno anugu allah subxaana wa tacaala waxaan ku caabudaynaa allah sida uu nagu faray qur'aankiisa iyo rasuulkiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa nagu faray haddaba sidaa wey maa acdamu xaqin xaqkan ugu weyn waa maxay bacda xaq illaahi wa rasuulih ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa iyo rasuulkiisa xaqiisa waa maxay xaqa ku xiga oo waa ka hadda ugu weyn oo xuquuqda ugu weyn ka mid ah wey xaqulwaalidayni labada waalid xaqoodii wey waa labada waalid xaqoodii wey qur-aanka u fiirsi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayn ixsaana wey wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shayan wa bilwaalidayn ixsaana wawasaynaa alinsaana biwaalidayhi qur-aanka wax badan baad arkaysa ilaaha subxaana wa tacaala labada waalidow aad uga hadlaya allah subxaana wa tacaala yaa in loo baari noqdo loo dhega nuglaado sooma jeedid inaan wejiga loo tubin inaan cadhuufta laga tufanin inaan la af lagaadaynin inaan la xaqiirin u fiirso wey labada waalid in loo baari noqdo loo dhegu nuglaado markaas wey inaan lagu caasinin ilaa inay shirki kugu yeelaan mooyaane shirkigaas aadan ka yeelin bis markaas kolka ilaaha subxaana wa tacaala sidaas waalidiinta xaqooda u weyneeye wy bal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laftiisa waa ka hadlay wey waalidiinta ma aragta haddaba aad buu uga hadlay xaqa ay leeyihiin wey waa ka rasuulka uu leeyahay rida allah fii rida alwaalidayn waa kaa wey ilaaha subxaana wa raaligelintiisa labada waalid oo la raaligeliyo wey adoonka markuu labadiis waalida u raaligeliyo allah buu raaligeliye subxaana wa tacaala wey kolka waxaa weeye labada waalid xaqa ay leeyihiin baa ku xigo xaqa allah iyo rasuulkiisa kadib sidaas wey maa shuruudu qabuuli lcamali camalka la aqbalaadiisa waxa loo shardinayo waa maxay wey shuruudda loo shardinayo camalka anagoo aan qabanayno la aqbalaadiis waa maxay kow aliimaanu billahi wa aliimaanu billah allah oo la rumeeyo kow camalkeena waxaa lagu aqbalayaa horta inaan allah rumayno iyo watawxiidihi iyo allah la kala yeeridiisa kow marka labaad alkhlaasu weeyaan wahuwa ikhlaaskuna alcamalu lilaahi ilaahay dartii loo camalfala wey min hayri riyaain istutus la'aan walaa sumcatin ismaqashin la'aan ayadoon dadkana laystutusinaynin laysmaqashiinaynin halagu arko halagu maqla aanaan ahayn cibaado aad samaynayso allah inaad u baraxtirto camalkaas wey oo liwajhi illaahi alkariim aad u samayso wey marka saddexaad almuwaafaqatu wey la waafajin camalka la waafajiyo limaa jaa bihi rasuul sal allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu la yimid sooma jeedid oo risaalada uu la yimid la waafajiyo yacni camalkayga markaasi wey ou noqdo mid nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waafaqsan inuu noqdo wey saddexdaas marka la helo ayaa camalku ilaahay aqbalaya subxaana wa tacaala kan kooaad aliimaanu bilahi ba lyidhi mushrik ilahay camalkiisa ma aqbalay subxaana wa tacaala kan labaad alkhlaas ba layidhi nin shirkul asqar ku dhacayo dadka istutusinayo camalkiisa ilahay ma aqbalay subxaana wa tacaala kan saddexaad almuwaafaqatu limaa jaa bihi rasuul ba layidhi nin saaxibulbidca ah oo hawadiisa naftiisa wuxuu ka helay cibaado ka dhigtayna ilahay maka aqbalaya subxaana wa tacala marka sidaas wey marka saddexda inaan ilaalino ayaa waxay tahay mid waajiba markaas wey malwalaau walbaraau waa maxay alwalaa walbaraa maxaa loo jeedaa wey labadaas maxay alwalaa walbaraa wax badan baa maqalnaa sooma kalimaadkaasyowy maxay yihiin maxaa loo jeeda markaasyowy haddii nala weydiiyo maxaan ugu jawaabaynaa qofkana weydiiyo wey alwalaau huwa waluhu xubullaahi ilaahay oo la jeclaado wey wa rasuulihi rasuulkiisa oo la jeclaado wey wa saxaabatihi saxaabadiisa la jeclaado wey waalmuminiina almuwaxidiina muminiinta muwaxidiinto allah kala yeelaysa in la jeclaado wey walowkaa wey ya inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu soomayn ya waluhu waxa weeye ilaahay subxaana wa oo la jeclaado ya ilaahay subxaana wa la jeclaado oo diintiisii la qaato awaamirtiisii waajibaadkiisii la qaato u fiirso wey ya allah keliya la caabudo subxaana wa ya wuxuu asigu faray subxaana wa tacaala si ogolaansho raallinim lagu qaato rasuulka calayhi salaatu wasalaam la jeclaado oo macnaa dariiqiisii sunnadiisii la raaco saxaabadiisa la jeclaado muminiinta muwaxidiinta la jeclaado saaxiib laga dhigto wey walihu macnaa qofkaad ad saaxiib ka dhiganayso aad xiriirinayso wey sirtaadana aad u sheegayso asigana sirtiis kusoo gaarsiinaya wey albaraa huwa baraqaadashadu baraa qaadashadu buqdu maa shay loo carooshadiyo wey khaalafa allaha ilaahay khilaafay warasuula rasuulkiisii khilaafay wasaxaabatu saxaabadiisii khilaafay wlmuminiina almuwaxidiina khilaafay oo laga baraa qaato wey baraa qaadashadu waxaa soo gelaya inaad u carooto ficilkoodii wey shirkiga aad ama bidcada aad uga baraa qaadatay inaad u carooto markaa sidaas wey ama inaad u carooto fisqiga iyo munkaraadka iyo macaasida maaragtay aad uga baraa qaadatay inaad yani maaragta uga carooto kolka waa ka baraa qaadashada sidaas wey inaad yani maaragta u carooto wax alle wixii ilaahay khilaafo rasuulkiisa khilaafyo wey saaxiib ha ka dhiganin walaalnima yani ha u adeecin walaalnim yani maaragtay waa ka yani maaragtay yani maaragtay ha u raacin iska ilaal marka sidaas wey marba hadiiba yani ou yahay qofkaasi qof ilaahay subxaana wa tacaala lid ku noqday ama rasuulkiisa lid ku noqday ama asxaaba rasuul la tusin karin ama muminiinta bacdow ku noqdo markaas wey inaa iska ilaaliso wey sida maanta waxna looga baahanya waa maxay maanta inaan ka bar qaadano wey in alaal inta ilaahay heyrkai caabuday qabuur haddii caabuday shirki haddii caabuday inaan ka baraa'a qaadano wey sidoo kale inaan baraa'a ka qaadano kuwa maanta muslimiinta intay ka baxeen safkoodii safafka gaalada galay oo ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa la colaytamay oo kitaabkiisa la colaytamay oo sunnada nebigiisa la colaytamay oo shacaairta islaamka la tusin karin kuwaas inaan baraa ka qaadano markaas yowi weligood islaanimo ha sheegtaano weligood muslim baana ha yidhaahdaano maadaama waxay la dagaalamayaan waxay soo horkacayaan cadowga ilaahay u yahay subxaana wa tacaala walaalaha yaga nala dhashay ha noqdaan tolka yaga ha noqdaan inaan baraa ka qaadano markaas yowi inaanan u qoslin ya inaanan u jilcin inaan hadalkooda ku adeecin sooma jeedid yaa inaan u caroono waa waxa loo bahan markaa sidaas yowi inaad u muujiso markaas nebi ibraahim markuu asagu ka baraa aabbihiisa iyo tolkiisa iyo waxay caabudayeen keliya baraa kuma ekaynine yacni maaragtay wuxuu sii raaciyey caro weligeeda jiraysa soomaha oo ka dhaxaynaysa ilaa ay ka rumaynayaan allah subxaana wa markaa sidaas yowi marka sidaasa la rabaa in caro aad u muujiso wey murtado waad og tahay walaalkaagio ama ehelkaagio wey inaad teleefon u dirto u qoqosasho ama yani maaragtay jeceel jeceel iyo waxyaala noocaas iyo maarata xiriir xiriir wanaagsan iyo inaad usa samayso taasi ma aha wey taas waxay keenaysaa afcaasha ficilada xunxun oo ku sugan yahay inaad raalli uga noqonayso oo aad maaragtay ku qanacsantaay keenaysaa wey sooma jeedid yaa taasay keenaysaa bal adigu waa inaadaan taleefon u dirin inuu asigu kuu soo dira mooyaane hadduu kuu soo dirana inuusan kaa helin wax jiljilcnaan la yidhaahdo oo waxa asigu ku socdo oo ficilka xunka ah aad ku jiljilcdo waa inuusan kaa helin markaasi wey waa ka sidaasaa loo baahan yahay wey man wliyaa raxmaani wliyaa raxmaan waa kuma yaa la yidhaahda wliya ramaan wliyaa raxmaan yaa la yidhaahdaa wey wliyaa raxmaani hum almu'minuuna wey awliyaaraxmaanku muminiinta ilaahay subxaana wa tacaala rumaysay wey almuttaquuna weliba ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisa u hogaansantayo wuxuu ilaahay ka reebayna ka fogaatay kuwaasaa la yidhaahda awliyaa almutamasikuuna qabsatay oo ku dhigtay bilkitaabi wasunna kitaabka sunnada ku dhigtay kuwaasa awliyaa la odhanaya markaa sidaas wey awliyaa kuwaasa la odhanaya sidaas wey marka yacni awliyaa uraxmaan yacni maadaama ayagu ay yihiin ma aha inaan u qaadano maanta owliyada sida dadka qaarkii u qaadanayaan shakhsiyaad ay magacaabeen dad baa maanta waxay aaminsan yihiin owliyadu shakhsiyaad la magacaabay yaa sida matalan aw sheekh cabdulqaadir iyo aw uweys iyo aw sheekh nuur iyo aw yacni maaragtay garweyne iyo aw sayd axmed iyo aw sheekh saalax iyo aw kida kida iyo intaas inay ooliye yihiin soo ma jeedid oo intooda kaleba aan ooliye ahayn marka taa waxay keenaysaa macnaha aynan fahamsanayn macnaha awliyaha lagu sheegay aanan fahamsanayn markaasyo wey ma fahamsana awliya macnaha awliya waa maxay ma fahamsana wey haddii fahamsanaan lahaayeen macnaha awliyaha macnaha awliya hadday fahamsanaan lahaayeen ma oran lahayn sidaasyo wey yaa ma fahamsana wey owli waxay u qaateen qofka inuu buubo iyo inuu wax sheegsheego iyo inay macnuhu u yahay ay u qaateen taasi ma aha wey awliyaa uraxmaan waxa weeyaan waa kuwa ku sifoobay iimaan taqwo iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnadiisa lagu dhigo kuwa ku sifoobay kuwaasa awliyaa uraxmaan la yidhahdaa wey sida ilahayba subxaana wa tacaala qur uu ku yidhi alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun allahu idhi subxaana wa tacala markaas sidaasi wey man wliyaau shayaan wliyaau shayaan waa kuma yaa la yidhahda wliyaa shayaan wliyaa shayaan yaa la yidhaahdaa wey hum wliyaau shayaan almukhaalifuuna lilraxmaani wey waa kuwa ilaahayga raxmaanka khilaafay weeyaan alladiina kuwii weeyaan laa yaltazimuuna aan laasimsanaynin bilkitaabi wasunna kitaabka sunnada aan laasimsanaynin caqligooda iyo ra'yigooda waxay ka helaan diin cibaada ka dhiganaya markaas wey kuwaas waa wliyaau shayaan bay noqonaya markaas wey maxaa yeele ilaahay raxmaanka bay khilaafeen kitaabkiisay khilaafeen diinkiisay khilaafeen u fiirso wey yaa waxay noqdeen kuwaan kitaabka ilaahay laasimsanaynin sunnada nebiga laasimsamay noqona markaasi wey kuwa noocaasa la yidhaha markaasi wey man wliyaau shaytaan hum wliyaau shaytaanku almukhaalifuuna liraxmaan waa kuwa ilaahay raxmaanka khilaafay wey ya shareecadiisii diinkiisii khilaafay naftooda shayddaan u horkacay macaasi munkar u horkacay fisqi u horkacay waa kaas sidaas wey alladiina kuwaasoo weliba laa yaltasimuuna aan laasimsanaynin bilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada inay raacaan dariiqa ay tilmaamayaan raacaan aan laasimsanaynin ra'yigooda iyo yacni aragtidooda iyo shayddaan wuxuu u qurxiyey in kaas ka dhiganaya dariiq ka dhiganaya markaas yowi man nifaaqu waa maxay munaafiqnimadu nifaaq maxaa la yidhaha horta ya munaafiq waa iska maqalnaa sooma nifaaq waa maqalnaa waa maxay nifaaqu maxaa loo jeedaa wey huwa nifaaqu idhaaru lislaami wey islaamnimo lasoo muujiso wey wa ibdaanu lkufri gaalnimona la qarsado qofka daahirkiisa inuu islaamnimo ku soo muujiyo qalbigiisana gaalnimo ku qariyo kaasaa la yidhahdaa sooma jeedid huwa nifaaqu idhaaru lislaami wey qofka daahirkiisa inuu soo muujisto sida maalan hadalkiisa oo kale iyo yacnii qaabka yacni zayigiisa labis qaadashadiisa iyo inuu islaamku isku soo muujiyo wa ibdaanu lkufri gaalnimona la qarsado wey oo qofka marka qalbigiisa gaalnimo iyo shirki uu ku buux markaas wey soo ma jir munaafiq la yidhahdaa wey matalan salaaddii buu kula tukanaya yaa garkiisa u dheer kaale arag wey sunna se uga muuqat masaajid salaad safarkuula tukana maca daalika ma aaminsana kitaabka ilahay in la xukum ma aaminsana ma aaminsana gaaladan inay gaala yihiin ma aaminsana ma aaminsana kuwa maanta nagu soo duulo cadow ilaahay inay yihiin oo shareecada ilahay la dagaalamaya ma aaminsana markaas yow bal wuxuu aaminsan yahay waxa iyagu ay wataan artikularka iyo waxay wataan dimuqraadiyada iyo kaasuu aaminsan yahay marka waa munaafiq wey oo ictiqaadi markaas wey ninkaas waa kula jiraale maahan waxba laguma jeeda cibaadadiisa wey waa nin gaalnimo ku dhex jir markaas sidaas wey kam qisman linifaaqi imise qaybood ayuu uqaybsamaya nifaaqu nifaaq imise qaybood uu qaybsamaya linnifaaqi qismaani nifaaq wuxuu qaybsamaa laba qaybood buu qaybsamaya humaa labadaasi annifaaqu alictiqaadiya way kan koobaad kan labaadna wanifaaqu alcamaliy baa la yidhahdaa nifaaq labadaas u qaybsamaya sheekh wuxuu leeyahay nifaaqu labu u qaybsamaya humaa labadaasuna annifaaqu alictiqaadiya way kan koobaad kan labaadna wanifaaqu lcamaliyi weeyaan waa ka sidaasaad leedahay wy ma nifaaqu lictiqaadiyi nifaaqa ictiqaadiga ama camaliga e, ictiqaadiga loo caanayo waa maxay nifaaqa ictiqaadiga loo caaneeyey muxuu yahay asiga laftiisa wey huwa nifaaqan ictiqaadigu idhaaru lislaami wa ibdaanu lkufri wey waa sidaan soo sheegnay wey yani waxa weeyaan islaamnimo lasoo muujisto xagga daahirka zayiga qaabka labiska shacaa'irta hadallada yani lagu soo muujisto islaamnimo qof kusoo muujisto wey iyo wa ibdaanu lkufri gaalnimona la qarsada wey qalbigana gaalnimo uu aaminsan yahay shirkiga iyo nasaarta waxay wataan cadowga ilahay u aaminsan yahay sooma jeed uusan damba ka lahayn markaas wey sooma jeed kaasa la yidhahdaa wey kolka nifaaqan ictiqaadiga waxa ka dhalanaya alkufr abar baa ka dhalanaya gaalnimadii weyneeda ka dhalanaya nifaaqictiqaadiga kaas waxa weeyaan waxba ilahay ka aqbali mayso qof mar haddoo nifaaqul ictiqaad ku dhaco khalaas waa u dhammaatay xataa waxa weeyaan ninka noocaasoo kale waa midka nabigeena la faray calayhi salaatu wasalaam layidhi walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi calaa qabri nebiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam ha ku tukanin qof ayaga ka mid ahoo dhintay qabrigiisan ha dul istaagin la yidho wey soo ma jeed waa kuwaas nifaaq ictiqaad bay ku dhaceen ilahi muxuu subxaana wa tacaala waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanna waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahziuun markay muslimiintu la joogaan waxay soo muujisanayaan islaamnimo iyo iimaan aamanaa baylan waa rumaynay leeyihin wa idaa khalow ilaa shayaaiinihim shayaadiintood markay la qaali noqdaan kuwa ayaga saaxiibada la oho gaalada markay taleefon u dirsanayaan ama shirarka ay la galayaan waxay leeyihiin innaa macakum annagu la jirkiin ayaan nahay inamaa naxnu mustahziuun waan jeesjeesanaan kuwaas ku jeesjeesana mooyaane war anaga adinkaa idinla jirna markaas waa kaa wy marka nifaaq ictiqaad bay ku dhaceenoo kaas waa gaalnimo cad markaa sidaas wy ma nifaaqu lcamaliy nifaaqa camaligu muxuu yahay huwa nifaaqa camaligu kabiiratun weeyaan waa dembi kabiiro wey oo min alkabaa'iri dunuubta kabaa'irtana ka mid ah waqad yasduru inuu ka soo fulo ayaa la arkaa nifaaqa camaliga ah min almuminiina muminiinta inuu ka soo fulo ayaa la arkaa mila alkadibi waa sida beenta oo kale wey waalkhiyaanati khiyaanadii oo kale wey waa munaafiqnimo wey laakiin nifaaq camali baa la yidhaahdaa nebigu alayh salaatu wasalaam axaadiis buu ku sheegay sooma aayat lmunaafiqi alaaa idaa cadada kadab waidaa tumina khaan waidaa wacada akhlaf waa ka markaa sidaas wey dhowr xadiid baa ku soo aruuraya markaas wey ilaa shan baa lagu sheegay aynu alai ku sheegay nifaaqa camaliga kuwa ku dhacayo wy kolka nifaaqan camaligu waa kabiiratun w dembi weyn wey waa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn ka mid ah oo addoonka hadduu ku dhaco inuu ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keeno looga baahan yahay wey waqad yasduru wuxuu ka soo fulayaa min almuminiina wey mila alkadibi waalkhiyaanati wey laakiin nifaaqan camaliga islaamka looga bixi maayo sida ictiqaadiga oo kale maaha kan islaamnimo looga bixi maayo laakiin dembi weyn buu ku dhacay inuu ilaahay subxaana wa tacala ugu toobadkeennona shay lagama maarmaan ay tahay wey ma daaquutu daaqud waa maxay daaqud maxaa la yidhahda daaquud muxuu yahay wajtanibu daaquuta buu ilahi subxaana wa tacaala yaa soo ma jeed daaquud ka fogaada buu yidhi yaa soo ma jeedid faman yakfur bidaaquuti wa yu'min billaahi in ilaahay aayad ku yidhi subxaana wa tacala daaquud ninka kufriya oo daaquudku muxuu yahay wey addaaquutu huwa daaquudku maa shay wey tajaawaza alcabdu addoonka uu ka gudbiyey bihi maagaba xaddow xaddiisuu ka gudbiya la yidhahdaa wey kaasoo min macbuudin kula caabudi ah ow matbuucin kula raacay ah ow mudaacin loo hogaansamay ah intaba wey daaquudka waxaa la yidhaahdaa waa waxa addoonka oo ka gudba xaddiisa wey waxa wey adduunkan saan ognahay khaaliq iyo makhluuq baa ka jira sooma khaaliqna waa allah wey koonkan ilaahay baa khaaliqa subxaana wa tacaala bis asagaa wax abuuray wey wixii ka soo harayna makhluuq baa la yidhaahdaa wey makhluuqa xad bay leeyihiin makhluuqa xaddooda waxa weeye inay ilaahay addoommadiisa yihiin inay allah u baahan yihiin inaynan waxba qabsan karin waxba tari karin ilaa ilaahay wuxuu waafajiye mooyaane subxaana wa tacala sidaas soo ma jeedid inaanan la caabudaynin inaan la baryaynin inaynan sharci dejin karin u fiirsa wey waa kaawod kolka adoonka maalan insaanka loo jeeda adoonka insaanka hadduu xadda ka gudbiyo qof makhluuq ah xaddiisa hadduu ka gudbiyo makhluuqu muxuu lahaa asigu inuu ilaahay caabudo sooma in asiga la caabudo ma lah haddii xaddiisa ka gudbiya la caabudo muxuu noqonaya marka daaquud wey daaquud buu noqonaya sooma jeedid ama la raaco waxaaba lagu raacay sharci dejiyo wey sharci dejiyo isku sheegay war sharcigaana dejiy waxaan qodobadaana qaadanayno waxaanan qaadan dimuqraadiya noocaasaan qaadanayna sooma jeedid waa tahaquud markaasyo ama haddii kale waa loo hogaansamayba shay xalaal ahaa oo ilaahay xaliilay ayuu xaaraameeyey markaasa lagu raacay lagu hogaansamay ama shay xaaraam ah ayuu xalaaleeyey markaasa loogu hogaansamay daaquud buu noqonaya qofkaasyo daaquud baa la yidhahda markaas waa dembi aad u weyn oo shirkul akbar markaa ninka uu ku dhacayo wy adaaquut huwa daaquudku maashayo wey tajaawaza alcabdu adoonka uu ka gudbiyey bihi maagaba xadow xaddiis uu ka gudbiyey baa layidhahdaa oo min macbuudin ku la caabudi ka mid ah ow matbuucin ku la raacay ow mudaan ama ku loo hogaansamay intaba wey maxaa loogu hogaansamayey biayri maa anzala allah ilaahi subxaana wa tacala wuxuu soo dejiyey hayrkiiya loogu hogaansamay wey ya hadda hawqud marka sidaasyo wey mima khalaqa allahu almalaa'ikata malaaigta muxuu u abuuray allah subaana watacaala mima khalaq allahu alle muxuu abuuray almalaaikata wy malaaigta muxuu abuuray wy khalaq allaahu ilaahay wuu abuuray almalaaikata maya mima khalaqa allaahu ilaahay muxuu ka abuuray wy almalaaikata malaaigta alle muxuu ka abuuray subxaana watacaala khalaq allaahu ilaahay wuxuu ka abuuray almalaaikata min nuurin nuur ayuu ka abuuray allah subxaana watacaala malaaigta ilahay subxaana watacaala nuur ayuu ka abuuray wy mima khalaqa allaahu ilaahay muxuu ka abuuri aadama aadamna ilahay muxuu ka abuuri khalaqa allaahu ilaahay wuxuu ka abuuri aadama min tiinin dhoobo ayuu ka abuuri mima khalaqa allaahu ljinna jinkana ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ka abuuray khalaqa allaahu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka abuuray aljinna jinku min naarin naar ayuu ka abuuray subxaana wa tacaala intaba adilooyinkooda qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala iyo axaadiista ayaa laga helayaa sidaas yowy udukur xus ama sheeg asmaaa bacdi almalaa'ikati malaa'igta ilaahay qaarkood magacyadooda sheeg iyo wal acmaali acmaashina sheeg acmaasha almuwakalati ilayhim loo wakiishay markaas wy ilahi subxaana wa tacala wakiishay wy sheekh wuxuu leeyahay waxaa sheegtaa malaa'igta qaarkood magacyadooda iyo acmaasha loo wakiishay wy kow jibriil calayhi salaam waa malkuljibriil wey wa malkuljibriil mukallafun weeyaan ku lagu kalifay bitabliiqi ilwaxyi waxya gaarsiintiisa rususha iyo ambiyada ilaah subxaana wa tacaala ardada ku sugan inuu soo gaarsiiyo wey mikaa'iil wey kan labaad wahu mikaa'ilna mukallafun ku lagu kalifay wey biinzaali lmadar roobka la dejintiisa wey hadda meesha ilaahi subxaana wa tacaala u dooray roobkaas inuu ku do'o mikaa'il baa ku hogaaminaya wey ilaahay baa amraya halkaa ku di'i halkaa gey roobka halkaa dhibicda waa kaa wey halkaa raaci waa kaa wey shaqada mikaail baa iskale markaasi ogy wa huwa weeyaan mikaail ku lagu kalifay biinzaali maari roobka la dejintiisa ogy israafiil wey kan saddexaad calayhi salaam wahu israafiilna mukallafun wey ku la kalifay binafqi afuufidda fi suuri buunka afuufo buunka afuufidiisa asigu aray waxa weeyaan lagu kalifyo wey waa buunka koowaad afuufidiisa nafqat ulaa iyo nafqat thaaniya labada markaas yowy malakulmowti wey kan afaraad markaas wey yaa malakulmowd wey waa malakulmowdna mukallafun waxaa lagu kalifay biqabdi larwaaxi arwaaxda laqbilwashadeeda markaasi wey marka shaqooyinka ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisa u wakiishay intaas way ka badan yihiin markaasi wey laakiin intaan waxa weeye inta ra'iisiga oo ugu waaweyn maaragtay oo haddana loo soo qabtay weeyaan haddaba cadad samaawaati sab samadaha tiradooda toddoba wey ilahay qur-aankiisa cadday subxaana wa tacaala maa cadad lardiin dhulalka tiradoodana waa maxay cadad lardiina sabca waa toddobo axaadiitana way ku sugan yihiin qur-aankana wuu ku cadaynaya intaba wey maa cadadu abwaabi اljannati jannada albaabadeeda tiradooda waa maxay amaaniyatu abwaabin waa sideed albaab weeyaan maa cadadu abwaabi naari naarta albaabadeeda tiradoodana waa maxay sabcatu abwaabin waa toddoba albaab weeyaan man walu insaanin insaan kan ugu horeeyo waa kuma khalaqahu allahu ilaahay abuur subxaana wa tacaala insaan ruuxii ugu horeeyey ilaahay subxaana wa tacaala abuuray waa kuma insaan fiiri ruuxii ugu horeeyey allah subxaana wa tacaala abuuray waa kuma abuunaa aadam weeyaan aabbahayaga aadam wey haddaba wey waa ka haddaba sidaa wey asiga ugu horeeyey wey anu marka farci aadam uun baanahay sooma ma shayaanu shaydaan waa kuma shaydaan maxaa la yidhaahdaa huwa shaydaanku kullu maa shay kulligii wey huwa asigaba baciidun fogaaday can ilkhayri ka fogaaday qariibun u dhowaaday min ashari shartana u dhowaaday kaasoo min jinnin ka ahaaday oo insin ka ahaaday ila shayaadiintu jin iyo insi labadu way lihiin sooma yaa maxay labadooda isu lahaadeen macna waa isku waafaqeen tilmaanta isku waafaqeen ay ku waafaqsameen markaas owi ma shaydaanu kullu maa shay kulligii wey shaydaanku shay kulligii wey huwa shaygaba baciidun fogaadi can ilkhayri shay kastoo khayrka ka fogaada alla kacabsiga iyo cibaadada iyo tawxiidka ilaahay shay kastoo ka fogaado qariibun min ashari shartana u dhowaado ayaa waxaa la yidhahdaa shaydaan kaasoo min jinnin ka ahaaday ow insin ka ahaaday markaasyow sharta u dhowaada maxaa jira shirka iyo gaalnimada iyo macaasida iyo munkarka xumaanta u dhowaada markaasyowi manilmaqduubu calayhim kuwa loo carooday waa kuma kuwa anagu mar markastoo faatixada akhrinayno ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanayna dariiqooda inuu naga badbaadiyo naga ilaaliyo naga leexiyo uusan dariiqooda na qaadsiinin ilaahay subxaana wa kol weliba faatixada aan akhrinayno yacnii aan allah ku baryayno maqduuba calayhim weeyaane yeyihiin waa kuma ayaga kuwaasi wey almaqduubu calayhim kuwa korkooda loo carooday hum ayagu alyahuudu yahuud wey yahuud wey kuwa loo carooday ilaahay baa u carooday subxaana wa tacaala maxaa yeelay dariiqii ilaahay bay ka lexdeen kitaabkii ilaahay bay ka lexdeen towraad way tacriifiyeen waa kaasi wey kolka ilaha subxaana wa tacaala waa u carooda markaas wy kam firaqulyahuudi yahuudda firaqdeeda waa imisa yahuudda imisa firqa ay u kala baxeen wey firaqulyahuudi waaxidun wa sabcuuna firqa yahuud firaqdeedii waa kow iyo toddobaatan firqa wey yahuud waxay noqotay kow iyo toddobaatan firqa weeyaan ay ka koobantaa wey kam firaqu nasaara nasaar firaqdeedana waa imis nasaar firaqdeedana waa imis ayagana wey meeqa firqood bay u kala baxda nasaar firaqu nasaara wa sabcuuna firqa wey nasaar firaqdeedii waa laba iyo toddobaatan firqood wey laba iyo toddobaatan firqood weeyaan haddaba wey kam firaqu haadihi lumma ummadatan firaqdeedii waa imis ayadana ummadatan muxamadiyada ah firadeeda waa imisay u qaybsanta wy firaqu haadihi اlumma ummadatan firaqdeeda fira weeyaan waa iyo oaatan firo si nebigu noo sheega calayhi salaatu wasalaam sooma jeedid waa saddex iyo toddobaatan firqo wey mal firqatu naajiya saddex iyo toddobaatanka firqo midda rasuulka uu ku sheega calayhi salaatu wasalaam alfirqatu naajiya inay tahay waa tuma alfirqatu naajiya hiya firqada naajiyadu iyadu almutamassikatu waa midda ku dhigtay weeyaan oo qabsatay biminhaaji rasuuli sal allahu caleh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam manhajkiisa tan qabsatay ku dhigtay wey iyo wa saxaabatihi saxaabadiisa manhajkooda kuwa qabsaday ku dhigay wey firqada naajiyada wa huwa asigana alkitaab wa sunno wey minhaajka la sheegayo waa kitaabka qur-aankii sunnada kuwa kuwa kitaabka ilaahay ku dhigay ee sunnada nebiga dhabnimo u qabsaday kuwaasa firqatunajlyia markaas oo meel kale u leexanay markaas wy maadaa tacrifu can shiicati shiicada maxaad ka garanaysaa ay raafida loo jeeda shiicada wey shiicada way kala nooc wey noocyo badan yihiin noocyo badan bay leeyihin laakiin midda ugu xun ayaa raafidada ah ama ina casharan waa la yidhahdaa raafidan waa la yidhaahdaa ina casharan waa la yidhahda waa kuwa ugu xun wey oo shirkigoodii hadee waxaa weeye meel aan la qiyaasi karin gaari markaas xad ka bax noqda xataa yahuud iyo nasaar ay ka dareen kuwaas cadowtinimadooda iyo shirkigooda yahuud iyo nasaar ay ka kormareen markaas yowey marka maxaad ka garanaysaa kuwaas yowey ashiicatu shiicadu cumuuman guud ahaan maca anwaaciha weeyaane yukhaalifuuna waxay khilaafayaan ahla sunnati ahla sunnay khilaafayaan fi umuurin bay ku khilaafayaan ahamuhaa umuurta tooda ugu muhiimsanna tan koobaad yactaqiduuna wey sheekh wuxuu ku leeyahay shiicadu guud ahaan ayadoo noocyo kala duduwan ah guud ahaan waxay khilaafaan ahlu sunnay khilaafaan waxayna ku khilaafaan umuur tooda ugu muhiimsanna tan koobaad waa tana haddaba yactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan nimankan la leeyahay magacoodii shiicadu tasyiid alqur'aani qur-aanka ziyaadadiisa rumaysanayaan iyo wa nuqsaanihi iyo nusqaankiisiy wey cinda bacdin qaarkood agtii shiicada qaarkood waxay aaminsan yihiin qur-aanku inta hadda aan haysano inuu ka badan yahay inta aan haysano hadda inuu ka badan toban iyo toddoba kun miyama aqaan meelahaasay gaarsiinayaan yaa aayadood miya halkaasay gaarsiinayaan soo ma jeedid marka waxay leein inta kale macnaa faaduma miya ma aqaan faaduma binti rasuulilah agteedii yaala iyo waxyaal noocaasay dhahayaan waa wax ayagu ay abuurteen wey waxay intaan waa in yar weeyaan laakiin inta kale waa markaas sidaas wey marka intaan waxay ku sheegaan in yar inay tahay inta kalena ay maqan tahay wey waana baatil ayagu ay aaminsan yihin waxba kama jiraan ah wey ahlu sunnahay ku khilaafayaan marka labaad yadcanuuna waxay durayaan oy wax ka sheegayaan fil axaadiii axaadiiay wax ka sheegayaan allatii axaadiistaasoo rawaaha ay wariyeen a'immatu ahli sunna ahlu sunna culimmadan ahlu sunna marat axaadiis ay wariyeen oo nabiga cala sala slam laga wariyey ay durayaan wax ka sheegayaan sooma jeed waa shaqadoodiyo wey qodobka saddexaad yujiizuuna waxay fasaxayaan adducaa bihayr illaah ilaahay hayrkiisa oo la baryay fasaxayaan in ilaahay hayrkiisa la baryi karo aw shaqibarow aw awliya allaayey aw kida kida in la baryi karo markaas yowy wayubituuna alqudrata awooday u sugayaan alkhaasata ee gaarka ah lilwliyaai wliyadaa waxay u sugayaan awood gaar ah inay leeyihiin oo ayaga khaas u ah oo sida matala owlaad lagu weydiisan karo roob lagu weydiisan karo kurbar faydinteeda lagu weydiisan karo muraadka fududayntiisa lagu weydiisan karo inay leeyihiin sidaasay u sugayaan nimanka shiicada la leeyahay siday ugu sugayaan oo kale liaali lbeyti aalubeytka rasuulka siday ugu sugayaan qudratan awoodis yudabbiruuna biha ay ku maamulayaan alkowna koonkan ku maamulayaan awood ay ku maamulayaan koonkan maaragta ay ku maamulayaan sida maaragta ay ugu sugayaan oo kale wey waqad akhada suufiyatu suufiyadii ayaa waxay qaadatay haadihi lictiqaadaati albaaila ictiqaadaadka kan baailka ah minhum shiicadii ka qaatay markaas yowd maanta soomaaliya waxaad maqlaysaa oo sheekh ayaa dhulka sida kubad oo kalu ahayo oo sheekh hibila fidiyey kulihin asigaa fidiyey ya qaar waxay aaminsan yihiin owliyada badda iyo kuwa beriga waa dadkii dhintee wey afarta owliyo baddaa leeyahay badday macnaa ilaalinaa iyagu ay beriga ka celinayaan ka badbaadinayaan owliyada beriga afaro ayagana berigaan dhulkaanoo dhan ayaga gacanta ku hay oo kale wey waxaasoo dhanoo baatilka ah waxa la keenay shiica laga keenay shiica laga soo guuriye waxaasoo dhan markaas yowy sooma jeed waa kaas sidaas yowy waqad akhada suufiyatu ayaa qaadatay haadihi alictiqaadaati albaatila minhum shiicada xaggeeday ka qaateen markaas yowy qodobka afaraad yalcanuuna waxay lacnadayaan mucdama saxaabati ridwaanullaahi calayh saxaabada badigooda way lacnadayaan waxay ka soo reebaan saddex miya adigaiyo laba miya ay ka soo reebaan intooda kale way habaarayaan waxa ugu horeeyo eh, asxaabu rasuulku way habaaraan abubakar cumara ugu horeeya u markaas wey nimanka inay baatil yihiin wey oo haddee maaragtay xaalkooda aan caadi ahayn sayidina cumar iyo sayidina abubakar ayaa ugu horeeyo waxay lacnadayeen markaasi wey qodobka shanaad yatahimuuna umma almu'miniina caaisha radi allaahu canha muminiinta hooyadooda caaisha ay waxay ku tuhmaysanayaan bilfaaxishati inay faaxisho zina samaysay waqad bara'aha allaahu walxaal qad bara'aha allaahu allah u beriyeli caaisha minhaa faaxishadaasi filqur'aani ilaahay qur'aankiisa dhexdeeda ku beriyeelay wey ayay haddana ku tuhmaysanaya caaisha markaas ay u dabagelayaan ilahi subxaana watacala qur-aankiisa ilaa toban aayadood suurat nuur ina aladiina jaa'uu bilifki laga bilaabo ayuu ilaahi subxaana wa tacaala ku beri yeelay sayidatu caaisha waxaas inaan waxba ka sameyno beri ay ka tahay waxba aan ka jirin markaas munaafiqiin un waxaas ay markaa ay dhoodhoobayeen ay buunbuuninayn markaas yow maca daalika nimankan shiicadu waxay aaminsan yihiin oo ay ku tuhmayaan caaisha radi allahu canha mubara'ada ahayd in yani waxaas ay samaysyow yatahimuuna umma almuminiina caaisha radi allahu canha ayaa waxay ku tuumaysanayaan bilfaaxishati ay ku tuumaysanayaan waqad bara'aha allaahu walxaal qad bara'aha allaahu ilaahay subxaana wa tacaala oo ka baryeelay caaisha minhaa xaggeeda ka baryeelay filqur'aan uga baryeel markaas owi waqad bara'aha allaahu walxaal qad bara'aha allaahu faaxishadaasi ilaahay subxaana wa tacala uu ka baryeelay minhaa caaisha xaggeeda uu ka baryeelayo filqur'aan uga baryeelay owi qodobka lixaad laa yudhiruuna caqiidatahum caqiidadooda ma soo muujiyaan axyaana mar qaarkood khoofa min annaasi wey cabsi dadka cebsanayaan xoogaagii maaragtay dadku ay maaragta ay ku qaraabanayeen ay leeyiin meelay idinka dhacayaan markaas ma soo muuji way qarinayaan way ictiqaadsanayan laftiisay qarinayaan waa cabsi dadka ay ka cabsanaya markaasi wey hadhowdii yaan lagu midigtakoorin iyo yaan yani dadka lagaa saarin iyo xoogaagii weliimadii iyo ducadii wax lagu siin jiray yacni maaragtay waa kaas sidaasi wey waa sida dhici jirta wey waqdiyo waxaan ognahay yaa qolooyinkeena maarata culimmadeen ahlu axkaam axkaanleyda la dhihi jira oo kale suufiyadu way isla qaraaban jireen soomaa suufiyad axkaanleyda way isla qaraaban jireen khalaas ya way isla qaraaban jireen nimankan iyagoo minhaajka akrinayo axkaamka akhrinayo haddana suufiyadu isla qaraaban jireen qabriga iyagaa loo wadi jiray culimada axkaanleyda culimada la dhihi jira iyagaa qur-aanka soo akhrin jiray qabriga ayaga soo akhrin jiray yaa iyaga ku subcaya sooma jeed waa ka xoolaha la qalay hataa iyaga dhinacooda ka qalaya ziyaaraha ayaga dhinacooda ka gelinayay sooma jeed wax kastoo bidca ayaga horseedayo wey marka waxa weeye waxaasoo dhan waxa weeye wax isleeyihin waxaan waa ognahay inay khalad tahay laakiin haddii aan maaragtay aan muujinno oo khaladkiis aan sheegno hadhoodii dadka laga midibta kooraayo gaaraa naloo yeela marka saa darteed iska sabrayna oo iska qaadanayna saasina markaas wey taasina diin maa sharac ma wey shay ilaahay subxaana wa reebay in lagu adkayso taasi ma bannaano wey kolka xumaanteeda lagu adkayso la sameeye ma bannaano wey calaa kulli xaal shiicada sheekha intaas noogu soo qaato waa si yani kooban buu soo qaatay wy laakiin waxaa jirto muxaadaro aan ka jeedin ayaa jirto ilaa iyo afar qaybood yani musalsal afar maalmood aan ku jeedinayo qaybood ahoo yani shiicad aan uga hadlaynay marka muxaadaroyinka insha allahu tacaala aad baa looga heli doona hadii ilah kiraal noqdo maaragtay na shiicada waxay tahay waxay aaminsan tahay iyo xukunkooda wuxuu yahay iyo marka muxaadarooyinkaas insha allahu tacaala ayaa aad looga raagsan karaayo aad uga hadlan insha allahu tacaala malfarqu bayna nadrati lmuminiin waa maxay farqiga u dhaxeeyo mu'miniinta aragtidooda iyo wanadratilkaafir iyo kaafirka aragtidiisa fidunya adduunka dhexdiisa ow farqiga u dhexeeya nadratilmumin qofka muminka aragtidiisa iyo kaafirka aragtidiisa adduunyadan adduunyadan say u kala arkaan baa la rabaa muminkan muxuu arkaa sow arkaa adduunyada kaafirkan sow arkaa markaasyow nadratulmumini muminka aragtidiisa filxayaati noloshan adduunyo ou arkayaa waxay tahay irdaa'u khaaliqihi khaaliqii asiga abuurtay raaligelintiisa waa macbuudii la caabudidiisa wa wasiilatuhu wasiilada raaligelinta lagu gaarayana waa maxay alacmaalu saalixa wey acmaashaasoo sooban wey sidaasu uu arkaya ninka muminka wey aragtidanolosidaasay ka tahay asigu nolosha adduunya aragtidiisa qofka muminka saas u arkaya nadrat lmumin muminka daymadiisa ama aragtidiisa filxayaati noloshan adduunya dhexdeeda waxa weeye irdaa'u khaaliqihi khaaliqii asiga abuuri raaligelintiisi wey iyo wa macbuudii la caabudidiisa khaaliqa la caabudidiisii in loo keenay adduunyada sidaasu arka qofka muminka wey wa wasiilatu wasiilada ama dariiqa lagu gaarayo rabbi in la raaligeliyo la caabudana alacmaalu saalixa wey waa acmaasha soo soban wey soo ma jeedid qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ilahi subxaana wa taala qur'aanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alle rasuulkiisa rumeeyayo ittaquu llaha ilaahay ka baqa wabtaquu raadiya ilayhi ilallaahi alwasiilata raadiya ilahi subxaana wa wasiilo aad ku gaartaan raadi ahaanshihiisa iyo makfiradiisa raxmaddiisa ku gaartaan raadiya wajaahiduu fii sabiilihi allah subxaana wa dariiqiisa xaqa ahana ku jihaada oo naftiina quura oo bixiya oo maalkiina bixiya oo wakhtigiina bixiya lacalakum kolkaa waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan markaasyow inaad liibaantaanoo adduunyadan ilaahay liibaan idinku siiyo cizi sharaf idinku siiyo aakhirana ilaahay makhfiradiisa raxmadiisa iyo jannadiisa oo idinku siiyo subxaanahu wa tacaala kolka mu'minka adduunyada sidaas arka nolosha adduunyada inay tahay allah keliya la raaligeliyo oo la caabudo inay tahay waxa lagu gaarayna alacmaalu saalixa weeyaane wa ama alkaafiru sowma ah fayaciishu kaafurka asaguu noolaanaya irdaa'an raaligelin liraqabaatihi اljasadiya yanii raqabaadkiisa jismiga loo caaneeyo iyo wanafsiyati iyo nafta loo caanayo asigoo raaligelin noolaalanaya kaafirka asigu waxaw noloshiisa oo dhan waxa weeye yaa gurikee u qurux badan baawurkee u fiican yanii raaxo xaggay taallaa intee u fiican lagu raaxaysaa dalxiis intee u fiican waa ka sidaas asigu jismiga inuu koriyo naftiisa inuu raaxayo daroogo iyo balaayo iyo raaxa ka raadiyo un weyaan fuxshe fasahaad wey wax kalaba ma raadiyaba wuxuu adduunkan u joogaaba asigu waxa weeye naftiisa inuu ku raaligeliyo wax alle waxay u qurxiso u siinayso wey aakhira o dhan ku xisaabtamay wey walidaalika waa waxa keenay wey waa waxa keenay gaaladu markay duqeeyaan yani ruux oo ilaaha subxaana wa tacaala addoommadiisa muminiinta mujaahidiinta ka mid ah markay duqeeyaan farxadday ku farcayaan hebel baan dillay ku farcayaan asigana wuxuu ku farxsan yahay yacnii shahaadada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siinayo wey dilkaas ilaah dartii loo diliyo wey taasaad arkaysaa wey gaalka muxuu ku farxayaa wallaahi maanta hebelaan dilnou leey hebelaan dilnay saasaan yeelnay waa ku farxsan yahay waa muunmuunina maca daalika ninkii mujaahidka la dilay asigana horeyuu ilaahay ugu baryay ilaahw shahaadan kaa raba ilaahw shahaadiisiiyo ilaah markaasiyow kolkaas wuxuu ku faraxsan yahayba asigana maanta ilaahay dartiisa loo duqeeyo loo dilo ku farxsan yahay oo shahaadii ilahay subxaana wa tacala uu ku rajaynayo marka taas waxaad dareemaysaa aragtida adduunyadu inay ku kala duwan yihiin muminka iyo kaafirka markaasiyow yailaakaafir wuxuu og yahay aakhir inaan waxba ka dambaynin muminkan wuxuu og yahay adduunyadan inaan waxba ahaynoo aakhir ka dambayso wax weliba aakhir ugu dambayso okay marka sidaasyo wey qaala allahu tacaala waaladiina kuwa kafaruu kufriyey yatamatacuuna way raaxaysanayaan buila subxaana wa tacaala waya'kuluuna wayna cunayaan kamaa sidii ta'kulu lancaamu nicmoolaydu u cunta oo kale wey way iska raaxaysanayan bula subxaana wa tacaala kaafiriintu way iska cunayaan way iska daaqayan way iska daaqayaan sida xoolaha oo kale wey loda maanta maxay ogtahay eriga geel maxay og inay wax cunaan la og sooma inay wax cunaan wax cabaan ogyihin shaqa ma oga sooma iyagu camal cibaado ma oga iyagu yaa cibaado in laga rabo beri ilaahay wejiga la xisaab ma oga iyagu inay wax cunaan wax abaan ogyihin kuwan ayagana ilaahay subxaana wa tacala wuli saasuu leeyahy allah subxaana wa waxay og yihiin inay iska daaqaan bis sida nicmoolayda oo kale wey waannaaru ayaa mawan lahum u ahaatay bul subxaana wa naartii jahannama ayaa waxay ahaatay mawan makaano lahum ayagu u sugnaatay wey maxaa yeelay xoolahan ayagu hayru mukallaf wey somajelaakiin ayagu nimankan mukallafiin wey ya inay ilaahay caabudaan baa lagu kalifay inay ilaahay waxdaan baa lagu kalifay sooma jeedid oyna shaqaysaan soomaha markaasyo wey marka xoolaha ayagu mukallafiin ma aha wey laakiin kuwan mukallafiin wey kolka maadaama ayagu xoolihii ay kala mid noqdeen yacnii arrinkaasieeto alla wuxuu le subxaana wa tacaala wannaaru ayaa matwan makaan hoyaad u ahaatay lahum kuwaas yani maaragtay kufaarta ahoo ilaahay subxaana wa diinkiisa ka tegay wey tadriibaadkan waa iska fudud yihiinoo adinkaaba ka shaqayn kara hada wbilahi towfiiq wallah subxaana wa tacaala aclaa waclam